athaaniyatu ee labeyday fa afcil afcil ficlu waa ficil biitifaaqin iswaafaqsanaan lafduhu ficilkan lafdigiisu lafdul amri wa amar lafdigiis wa macnaahu macnihiisuna atacajubu waa la yaab wa huwa ficilkan oo afcil ah khaalin waa mid ka maran min adamiiri damiir waa ka maryahu damiir kuma asturna maxaa yeele isimka ka dambeeya ayuu rafcisanaa ficil laba faacil qaata hal marana ma jiro wa aslu qowlika qowlkaaga asalkiisa axsin bizaydin zayd wanaag badana aada ku qowsho axsana zaydun zaynaa wanaagsanaaday weeye asalku asalku saasu ahaa ee saaradaa xusnin mid wanaag u saaxiib uu ahaaday kamaa qaalu siday u yidhaahdeen awraqa shajaru geedkii ayaa caleen bixiyey waashara albustaanu beertiya ubax bixiday wa afraa fulaanun hebel ayaa tanaaday ama qaniyuu noqday hebel ayaa tanaaday ama hebelaa qani noqday oo hantiila noqday wa atraba zaydun zaydaa faqiiray oo faqri iyo busaarad baa ku dhacday wa aqada albaciiru rabtigiyaa maca bixiyey buula inta ka soo baxa maalu ka dilacday rabtigii bimacnaa waa fasira marka awraqa shajarkuil waa fasira wuxuu yihi bimacnaa saaragaa waraqin mid calen u saaxiib u ahaaday wadaa zaarin mid ubax u saaxiib ah ayuu ahaaday wadaa farwatin mid qaninimo u saaxiib u ahaaday wadaa matrabatin mid faqri u saaxiib u ahaaday daa matraba ama dadku gara waayaan is yidhi ey uu ku yidhi matrabada macnaheedu waa faqri wadaa faaqatin waa mid busaarad iyo gaajo saaxiibo ah faaqada waa gaajada wadaa qudatin waa mid buul u saaxiib ah saasu saasu asalku uu ahaa fadumina waxaa la dhexgeliyey macna tacajubi tacajub macnihiisa la dhexgeliyey wa xuwilad waa la leexiyey siiqatu siiqadiisiina ilaa siiqati afcil a loo leexiyey siiqadiisiina waa la leexiyo axsana afcala waa laga leexiyo afcil aa loo leexiyey afcil aa loo leexiyey bikasrilcayni alla aqriyey fa saara wuxuu noqday axsin zaydun uu noqday axsin zaydun uu noqday marka axsin zaydun wax qurux badan ma aha ahan fastuqbixa waa la xumaystay allaftu dhawaaq ismi ism lagu dhawaaqo ism almarfuuci la goday isimkaasoo bacda siiqati ficli mri ficlu amar siiqadiisa gadaalkeeda ku sugan ficlu amar inta lagu dhaw ilaa afcil waxay u eg tahay ficlu amar ay u eg tahay marka ficlu amar inta lagu dhawaaqo isim marfuuca laga dabamariyo ficlu amar isim marfuucoo ka dambeeya ma jiro xoogaa siiqa fool xumay noqoto faastuqbixaa waxaa la xumaystay allafdu dhawaaq bilismi isim lagu dhawaaqo isim almarfuuci la goday bisiiqati bacda siiqati ficli mri dhe bacda siiqati ficli mri ficil amar siiqadiis ficil amar siiqadiis waxaa lagu leeyahay afcisha waxay ogtahay ficil amar ee ficil amar maaha waa ficil maadiyo tacajuba laakiin siiqadeedu waa siiqa amaray u egta siiqa amar ay siiqadii u egta fastuqbixa lafdu dhawaaq ayaa la xumaystay bilismi ism lagu dhawaaqo ism almarfuuci la goday bacda siiqati ficli lmri ficli lmri siiqadiisa ka gadaal markii la xumaystay fool xumaatay faziidat ilbaau ba'daa la siyaadiyey afcil bizaydin ay noqotay maxaa loo siyaadiyey ba'da liislaaxi lafdi bal dhawaaq in la hagaajiyo dhawaaq in la hagaajiyo ila dhawaaq waa foolxunye ficlu amar oo is marfuuqu ka dambeeyo waa foolxunye fa saara wuxuu noqday axsin bizaydin zayd wanaag badana waa yaabe eh. calaa siiqati umrur bizaydin zayd soo mar siiqadeedoo kaluu noqday ficlu amar caadiyaho jaarmujrub ka dambeey u ekaaday markaasuu yihi fahaadihi baau badan tushbihu waxay u eg tahay albaa ba fii kafaa billahi shaydan xalay ku sugan tahay kafaa billaahi kafaa waa ficlulmaadi billaahina waa faacilkii allahda waa faacilkii badu waa silo ah. marka tanoo kale u egtahay afcil bizaydin markaad leedahay axsin bizaydin bizaydin bada ku jirta waa silo iska ziyaado ah, zaydna waa faacil kafaa billaahi lamidta marka dhinacaas waa kala fii annahaa bacdan fiiri fii annahaa bacdan oo bilaahi ku jirta ziidad in la siyaadiyey fil faacili faacil lagu siyaadiyey ayay ka shabahda meesha ay ka shabahe waxay tahay bacdan bilaahi ku jirta faacila lagu siyaadiyey bacda ku jirta afcil bizaydin axsin bizaydin bacdaas ayadana faacila lagu siyaadiyey walaakinahaa bacda ku jirta afcil bizaydin afcil ah, bizaydin axsin bizaydin walaakinahaa ba-da oo siiqada afcil ka dambayda tukhaalifu way khilaafee haa ba-da oo bilaahi kafaa bilaahi ku jirta way khilaafee min jihati annahaa ba-da oo siiqada tacajubka ku jirta laasimatu inay laasimtahay ku khilaafee ba-dan ku jirta kafaa bilaahi faacilkeeda ayadu laasim ma aha waana lagu siyaadi karaa waana laga jari karaa waana lagu siyaadi karaa waana laga jari karaa laazim maaha laakiin ba'da ku jirta ba'da ku jirta afcil gadaalkeeda waa laazim ayado waa laazim oo waxaa la idhahdaa ziyaada laazima wa tilka taas wa tilka taas oo bilaahi ku jirta kafaa bilaahi facilkeeda ku jirta jaa-isatulxadaf xadafkeeda waa midu banaanya ayaa ilaa xadfaa banaan faqaala qaala suxaym suxaym wuxuu yidhi wadac ka tag cumayrata cumayra ka tag wada waxaad ka tagtaa cumayrata dikra cumayra gabadha cumayre la yidhaha sheegsheegidan aad ku wardayda war iska daa wadac ka tag cumayrata dikra cumayra cumayra sheegsheegideeda ka tag inta jahasta haddaad tahay qof u diyaargaroobay kaasiyan xaalata mid duulay jihaadan u socdaad leedahay cumayra unbaad ku haysa wadac ka tag cumayra dikra cumayra cumayra sheegsheegideeda inta jahasta haddaad diyaargarowday haaziyan xaalo catay midkii duulaaya kafashaybu ciradan kaasoo dhalata ku filan iyo wal islaam islaamnimada naahiyan mid reeban lilmari qofka ciradu waa keligeeday ku filantay qofka inay wax ka reebto islaamnimana keligeeday ku filantahy labadias ku kaa darmantay adiga markaasaad cumayra cumayra iska leeda markaasuu yidhi kafashaybu hadda fiidi kafaa faacilkeediion baa uu ku jirin soo maa kafaa faacilkeediion baa wey ashaybu waa kana faacilkiio toos ay uqaadatonba ku jirin waa marka bada kafaa bilaahi faacilka kafaa bada gasha waa la xadfi karaa laakiin siiqada afcil bada gasha ma la xadfi karo dac ka tag cumayra ka tag dikra cumayra inta jaahasta haddaad diyaar garowday kaasiyaan xaalaataha kii duula kafa shaybu qoyradaa ku filan iyo walislaamu islaamnimada naahiyan mid reeba naahiyan min jihati naahil mid reeba lilmari qofka reebo xumaanta ka reebo walaa yubnaa lama dhiso ficlu tacaajuri iyo wasmu tafdiili labadoodu waxyaala ay wadaagaan wey walaa yubnaa lama dhiso ficlu tacaajuri ficlu tacaajur iyo wasmu tafdiil ismu tafdiil ilaa mima ficil xaggiisa oo kaliyaha laga dhisaa ustukmila ustukmila la dhammaystiray fiihi ficilka dhexdiisa khamsatu shuruudin shan shardi shan shardi ficil lagu dhammaystiray oo kaliyaha laga dhisi karaa walaa yubnaa lama dhiso ficlu tacajubi ficlu tacajub iyo wasmu tafdiili ilaa mimaa ficil xaggiisaoo keliyaha laga dhisi karaa ustukmila la dhammaystiray fiihi ficilka dhexdiisa lagu dhammaystiray khamsatu shuruudin shardiyaalo shan ah shan shardi ficil lagu dhamaystiraa laga dhisi kara toddobaadda inahay nagi soo ogaana oogaa matnigan kusoo sharaxnay meeshaas axaduhaa shuruudi midkeed an yakuuna kownuhu ahaanshadiisa way ficlan uu ahaado weliba ficlanu tirina asagu ficlan waa inuu ficil yahay ee isim aan ficil ahayn lagama dhisi karo tacajub iyo ismu tafdiil falaa yubnayaani ficlu tacajub iyo ismu tafdiil lagama dhiso min gayri ficli walihaada saas darteeda khudia waa lagu gaf xugmiyey man qofkii banaahu dhisay ficlu tacajub min aljilfi qallafsanaan ka dhisay arajulu jaafi weye jilfigu alrajul ljaafi alqaliilu dakaa'i xoogaa midka caqliga yar qallafsan kaasaa la haa jilfi midaa ka dhisay walximaari uu ka dhisay ximaar fa qaala wuxuu yidhi maa shay la yaab leh a ajlafahu qallafsanaan badiyey wamaa shay la yaab leh a axmarahu dameernimo badiyey asawirsana kan waa dameerni uu leey markaasaa la yidhi war waa qaldanta ximaar maba laga dhisaba ficilaa laga dhisa ficlu tacajub waa qof wax ka sheegay adigaanba luqadii hayne washada waxaa shadoobay qowluhum washada waxaa shaadoobay qowluhum qowlkooda ay yidhaahdeen maa shay la yaab leh aa alasaw tuugnimo badiyey wa huwa ninkaanu alaso waa ka tuugnimo badan yahay min shidaadin shidaad xataa ka daran yahay kii caanka ahaa ee tuugnimada ku caanbaxay shidaad xataa waa ka tuugnimo badan yahay mahmaan xarbeeda ka dhigay waa lagu qabtay waxaa la war ficilaa laga dhisa ee oo tuugnimaa ah lagama dhisa ficilo taajub gabsanya marka kuwaas o dhan waa gabsanya athani shardiga labeeya an yakuuna alficilu kown lficili ficilka anshadiisa way hulaahiya u ahdo ficilku waa inuu saddex xarafley ah, saddex xarafley wey athani shardiga labeeya an yakuuna alficlu kown lficili ficilka ahanshadiisa weeye hulaahiya saddex xarafle u ahdo falaa yubnaa lagama dhiso min naxwi daxraja waa dildiliyey wandalaqa waa tegay wasakaja waa la baxay lagama dhiso daxrajo rubaaci ah indalaqa khumaasi ah isaqaja oo sudaasi ah ma laga dhiso hulaahi bisa laga dhisaa wa can abilxasan waxaa laga wariyey jawaasu binaa'ihi dhisidiisa banaanaashadeeda min athulaatiyi laga dhiso thulaati in laga dhisaa banaan abilxasan waxa way akfashe akfash saasaa laga wariyey hulaatigii almasiidi fiihi wax lagu siyaadiyey thulaati masiid ah waa laga dhisi karaa uu yidhi saasaa laga sheegay laakiin shardiguu sheega bishardi xadfi zawaa-idii zawaa-idiisa la xadfideeda shardigeeda looga dhisi kara wy ah, wa in zawaa laga xadfo thulathi masiida hadduu ahaa wa siiba siibaweyhina waxaa laga wariyey jawaasu binaa'ihi ficlu tacajubi la dhisidiisa banaanaashadeeda min afcala laga dhiso naxwu akrama iyo wa axsana iyo wa acda ah, in laga dhisi karo kuwaas oo afcala ah, mid kale ma thulaathi oo waxawn hadda akrama iyo axsana iyo acdaadan kulligood waa thulaathi masiida laakiin waxay yihiin ayagu ayagu waxa weeyaan afcalaa loo siyaadiy ila marka la siyaadina afcala kaliga looma siyaadiyo oo facalaa loo siyaadi kara ah, siyaadadiya hamse bis u ka dhig taasuu ku qayday siyaadadiyu qayday wey ah, siyaadadiyu qaydo wuxuu yihi waa inuu afcalaye markaasaa laga keeni kara athalith shardiga saddexeeya an yakuna kownu ficilka ahanshadiisa weeye mimaa kii uu ka yaqbalu aqbalaha manaahu yaqbalu macnaahu macnihiisu u aqbalaa atafaawuta kala tagsanaan waa shay lagu kala dheeray karo inuu shay lagu kala badnaa karo waa inuu yahay ficilku falaa yubnayaani ismu tafdiil iyo ficlu tacajub lagama dhiso min naxwi maata waa dhintay wafaniya waa dhammaaday ma laga dhiso maxaa yale dhimasho laguma kala badin karo ma dhihi karti maa amwata maxaa dhimasho badiyey ee eh, hal mara qof walba dhintan qof toban goor dhintaa jira ah, waa dhammaaday na laguma kala badin karo shaygu waa un dhammaaday waa dhammaaday w ee hadduu dhammaaday haddana mar kalu dhamaaday marka kale halkuu ka yimi saw mar hore dhamaaday mar hadduu dhammaado jiritaan dambe shaygu male marka faniyo iyo maate iyo lagama dhiso ma laga dhiso maxaa yeele lianna xaqiiqatahumaa maate iyo faniyo xaqiiqadoodu waaxidatun waa mid waa hal mida wainamaa wax kale mahn yutacajabu waxaana lala yaabaa mimaa shay zaada ka siyaaday calaa nadaairi asbaabtii wax ka mid on kan kuu ishaaray laba sababa tacajubka keenta nagi soo niri hore casharkii hore mid ka mid waa kaasa halkaasuu kugu yiri ah, shaygu inuu nadaa'irtiisa ka baxo labadii sababooda keeni jirtay tacajubka mid ka mid ahaa araabi shardiga afreeya allaa yakuuna wa inuusan ficilku ahanin mabniyan ku loo dhisay lilmafcuuli wa inuusan ficil majhuuli ahayn ee uu musanaya ficil majhuula lagama keeno ficlu tacajub iyo ismu tafdiil ilaa laba ficiloo laga keena maahane laba ficilan ku celcelinayaa jiri macalin abdiqaadir a ku qoran haye macalin abdiqaadir ha labadii ficil majhuulkan sheeg maxay ahaaye hahe duriba iyo qutil alla wadaa qaadir hadda iyo iyo iyo iyo kadiba labadaasay ahaayeen alla wadaa qaadir waaya falaa yubnayaani lagama dhisu ku yidhi araabic midka afreeyaa allaa yakuuna waa inuusan ahaanin ficilka laga dhisa mabniyan ku loo dhisay lilmafcuuli ficil majhuul loo dhisay waa inuusan ahaanin ee ficil musamaaha laga keena falaa yubnayaani lama dhiso min min naxwi duriba iyo waqutila lagama dhiso kuwaas waa mamnuuc in laga dhisa hmm, kuwaas waa mamnuuc waaba lagugu miaalaya inay mamnuuc yihiin hadda waa kasii hormaree alkhamis shardiga shaneeya allaa yakuna ismu faacilihi ficilkaas ismu faacilkiisu waa inuusan ahaanin calaa wasni afcala afcala wasinkeeda wa inuusan ku iman afcala wasinkeeda waa inuusan ku iman ah, ficilkan isim faacilkiisa macnaha sifa mushabaha ahaato isim faacil haada isim faacil maanta wasfigiisa o dhan baa loola jeeda wasfigiisu inuusan afcala ku imaan ah, ee ficilka wasfigiisu hadduu afcala ku yimaado ismu tafdiilkiisa lagama laguma keeno ah, ficlu tacajubkiisana laguma keeno afcala falaa yubna yaani laga dhisimaa min naxwi camiya waa indhabeelay waa carija waa jiisoobay ama waa dhuti ama waa hitiyey falaa yubnayaani lagama dhiso min naxwi camiya waa indhabeelay wacarija waa lug beelay washifima iyo wixii shabah min afcaali lcuyuubi ceebyaalka afcaashooda xaala ay ka mid yihiin afcaash ceebyaalka adaahirati muuqata maxaa yeele wasfigooda afcala ku imaanaa walaa min naxwi sawida waa madoobaaday waxamira waa gaduutay iyo wa naxwimaa wixii lamidana lagama dhiso min afcaali alwaani midabyaalka afcaashood xaalay ka mid yihin ila wasfigoodii afcala ku imaanaa walaa min naxwi lamiya faruurtiisia maariin noqotay iyo wadacija waa il weynaadayna lagama dhiso mm. walaa min naxwi lamiya faruurtiisii iya maariin noqotay sumray noqotay maariin maariinay noqotay faruurtiisii iyo wadacija waa indha weynaaday lagama dhiso iyo wanaxwimaa wixii lamid ah oo min afcaali xula min afcaali xila xilyi iyo xulyi waa isku mid labadaba ku banaantay xulyi iyo xilyi bikasri xaa wa damiha labadaba ku banaan sija waa sheegi jir labadaba ku banaan w kuyi oo min afcaali waxa wey xilyi waa maxe midabyaalkaad leeda sifooyinka sifooyinka sifooyinka afcaashooda iyo wanaxwiha wixii lamida min afcaali lxilyi waxa weeye sifooyinka afcaashooda xaal ay kamid mid yihiin allatii afcaashaas lasoo sheegay kasoo bilowba camiyada kasoo bilow ilaa laga soo gaaro waxa weyn daciija waa indha weynaade allatii afcaashaasoo alwasfu wasfi wasfigoo minhaa afcaasha xaggeeda ka ahaaday calaa wasin afcala uu ku yimaado liannahum carabtii qaaluu waxay yidhahdeen min dalika madkuurka xaggiisa xaalka ahaaday huwa ninku acmaa huwa ninku acmaa waa mid indhala mahan ismu tafdiil wasfigii waa mid indhala waa sifo mushabahaso wa acraju waa jiis wa aswadu waa mid madow wa axmaru waa mid gaduudan wa almaa waa mid furuurtiisu maariin tahay waa mid indho weyn sifa baabun haadaakanu baabu waa baab alwaqfu joogsigii fil afsaxi sida fasaxnimada badan xaal uu ahaaday calaa naxwi raxmatin lagu joogsado kaa'inun bilhaa'i ha ayuu ahaaday wa calaa naxwi muslimaatinna kaa'inun bitaa'i ta ayuu ahaaday halkan waqafaan ka gelayna waqaf naxwo maaha shaqana kuma leh ah, waqafku baab naxwo maaha ah, baab shaqa uu ku leeyaha waa baab tajwiid iyo ka baa ku shaqaleh laakiin maadaama naxwoley ay aakir ka hadlaan waqafkuna meeshuu imaana ay tahay aakirkii saasaa keentay inay soo hadal qaadaan ee shaqadoodiiba maaha ayagii aakiray ka hadlaan xarakada aakirka meeshii ay xaraka dhig lahayeena marka ah sukuunka dega waa inay sheegaan sukuunka waxa keena iyo qaabka loo keeno inay wax ka taabtaan saasaa keento ee shaqadoodii maba ahanba iyaga baabun hadaa kanu waa baab alwaqfu joogsi fil afsaxi sida faseexnimada badan dhexdeeda xaal u ahaaday kaainun calaa naxwi rama calaa naxwi raxman lagu joogsado dhe ah, tacaluji calaa naxwi raxmatin lagu joogsado kaainun bilhaa iyuu ahaaday wa calaa naxwi muslimaatin lagu joogsadana kaainun bita iyuu ahaaday isimka marka aakirkiisa lagu joogsana waxaad u kala qaadaa ta inay u dambayd inaysan u dambayn ta inay u dambayda wey hadda wax laga hadla hadday ta u dambaydo inay ayadu reebanta inaysan reebana u kala qaad qaamad qacadad kharajad hadday reeban tahay reebkeeda lagula joogsaad mana la bedelayo hadday xarakaysan laba u kala qaad inay mufrad kelimadu tahay iyo inaysan mufrad ahayn kelimadu haday mufrad tahay haa loo bedelaa sida faseexnimada badan ta in lagula joogsadaana banaan raxme shajara ah faseexo badan raxmat iyo shajaratna waa banaanta oo waa la sheegay hadday jamac tahay ama shibuljamac shibuljamacna waxaa loola jeedaa ta kastoo dheer oo alif reebanu ka horeyso ah, jamac iyo shibuljamac ad leedahay jamac sida heyhat heyta miya jamac ah, jamac iyo shibuljamac dhe marka ha muslimaad sow ta alif ka horeeya maaha hada waxa ta kastoo sidaasan ayadana waa le shibuljamac iska dhig sida heyhat oo kale marka haddayba ta u dhamaydo uu jamac shibul shibuljamac yahay sida afsaxa ta'da lagula joogsana muslimaat alaleey heyhat alaleey waxaa banaan in ha loo bedelo muslimaah la yidhahdo akhawaah la yidhahdo waa banaan intaasuu rabaa halkaan in ku sheeg waa baabun alwaqfu joogsi fil afsaxi sidoo fasaxnimo badan xaalu ahaaday calaa naxwi raxma lagu joogsado macnaha mufrad in lagu joogsado waa ha tadiyo mufrad ku jirta waana xarakaysanta kaa bil haayu ahaaday ko wa calaa naxwi muslimaatina waa jamciyo shibihigiisa kaa-inun bita ayuu ahaaday ta lagula joogsaa cagsina waa banaanye ha cagsiga banaansa dhihi doono oo waxa weye mufradka ta'diisa in ta lagula joogsado raxmat la yidhahdo shajarah la yidhahdo in waxa weya jamca ta'diisana ha loo bedelo muslimaah la yidhahdo taasuna banaanu kudhihi doono qolaa sheegtay macnaha sharac idaa w idaa waqafta haddaad ku joogsato idaa wuqifa ay dhigayda nusqadaydii laakin tan idaa waqafta hadad ku joogsato nafsaxda waa ku soco karta idaa waqafta waa ku soco karta haddaad ku joogsato laakiin idaa wuqifa hadii lagu joogsado ay nusqadeedii hore dhigi jirta saas ya idaa wuqifay dhigaysa soo maa hmm. waayo labada kulli baa ku socon kartaa laakiin asalkii ibnu hishaam wixi meesha ku qoray in la hogaada fiicna oo bal nusqooyinkii fiicnaa laisku helheliyo waayahay muqaabalay laisku muqaabalayaan ula jeeda idaa waqafta haddaad ku joogsato idaa wuqifa bal sidaynaas hore noogu wad idaa wuqifa haddii lagu joogsado calaa ma lafdi dheh lafdigaad leedahay kelimad lafdigeedaa loola jeeda calaa maa lafdi lafdigaasoo fiihi dhexdiisa taa u taniifi dhadigayn taadaydu ay ku jirto taa u lafdi ay ku jirto haddii lagu joogsana lafdigaas wuxu raba ha ahaado taa u taniisaa ku jirta idaa wuqifa haddii lagu joogsado calaa ma lafdi lafdigoo fiihi dhexdiisa taa u taniifi dhadigaynta taadeed ay ku sugan tahay kala qaad marka ta'daas fiiri hmm. hada ta qalin ma haysatid <laughs> qalinka wax kuu shaqeeyo fain kaanat hadday tahay ta'dii dhe marka ta'da usoo celi fa in kaanat ta'dii haday tahay saakinatan mid reeban lam tataqayar isbedeli me isbedeli me sideedaad ugu joogsane wadalika mithaalka naxw qaamat waqacadad oo kale weeye wain kaanat taadi hadday tahay mutaxarikatan mid xarakaysan fandur fiiri marka markaas waa la kala qaadaahe ma mufradaa mase waa jamc iyo shibljamc waa la kala qaadaa wuxuu ku yidhi fa imaa an takuuna alkelimatu kelimadu inay ahaato jamcan jamc bilayfi wata lagu jamciyey jamc munasaalim oo kale owlaa jamcna waxaa lamid ah shibigiis owlaa iyo inaysan jamc ahaanin fa in takun hadday ahaato kadalika sidaas oo waa maxay kadalika waa waxaan jam ahayn oo mufrida waa wax mufrida oon jam ahayn fain lam takun kadalika saas hadaysan ahayn hadaysan jam ahayn hadaysan jam ahayn fal afsaxu fain lam takun haddaysan ahayn kadalika ey jamcan bilif wata haddaysan jamac ahayn fal afsaxu sida faseexnimada badan alwaqfu waa joogsi biibdaalihaa ta'da la bedelideeda lagula joogsado ha-an loo bedelo taquul waxaa leedahay hadihi waa hadii shajara aad leedahay saasa absaxa in wax kale la sheegayuu kuu sheegaa wa bacdun gabalkood yaqifu waa ku joogsana bita ita u kula joogsana raxma iyo shajara waqad waqafa waaba ku joogsaday bacdu sabcati toddobada gabal ka mid ah fii qowli ilaahi qowlkiisa tacala ilaa waa sarreeyaa ina raxmatallaahi qariibun min almuxsiniina raxmatadaasuu ku joogsaday raxmatadaas ayuu yidhi ina raxmata raxmat uu yidhi raxmat uu yidhi lakin waa isweydiin le raxma waa mudaaf alla inuu mudaaf iley xaa joogsi halkaas keenay ha waqafkiya sadexa waqafkiya sadexa wa waqfi waxaa la yihahdaa ikhtiyaari adaa dooranayo waa meel lagu joogsa karo kaasu meeshan ma galo mudaaf ma galo w waqf kaasu waqaf oo ikhtiyaarihi adigu aad doorayna meeluu gala meelana ma galo ha ma geli karo marka mudaaf dushiisa ikhtiyaariya la yidhaha kaas xaggan naga dhig labada kalea meeshaan geli karta oo waa maxay iqdiraari ikhtibaari labadaasaa geli karaan waqfkaas saddexdaas asbaabihiisa asbaab lwaqfiya halaahaad ah, asbaab lwaqfi halaaaad leeda waa saddex ah, ikhtiyaar iqdiraar iyo waxaad leedahay ikhtibaar ikhtibaar macnaheed waxa wy macalinkii ardaygii a ah, imtixaana wuxuu rabaa bal waqafka inuu yaqaan in kale inuu fiiriyo markaasuu leeyahay ina raxmat allaahi raxmat bal ku joogso aan ku fiiriya daariba saad u dhawaaqayde waa ikhtibaar bal ta'daan inuu yaqaan in kala lagu ikhtibaara arday baa ku qasbaya oo ku dhawaaqa idilaarna saad u akriaydaa neeftii kaaga dhamaaday ta'da mudaafkii markaad dushiisa maraydo allahidiyaad kari weyda waa ku joogseen kadibaad soo bilaabay horaad kasoo bilaabay mudaaf ileyhi kasii bilaabi mayd mudaaf ileyhi kasii bilaabi mayd macnaha marka labada geli karta asbaabood waxay tahay waa ikhtibaarkii iyo idiraarkii labadaasaa geli karta marka xaa keenay mudaafkan lagu joogsaa horta jawaabteeda hel marka hore waqad waqafa bacdu sabcati toddobada gabalaa ku joogsadeen fii qowlihi tacaala ina raxmat allahi min almuxsiniina rama rama u ramat u rama ala rabay raxmat uu yidhi bacdigaas ina raxmat allahi alla naxariistiisu qariibun min almuxsiniina dadka camalka wanaajiya wa ina shajarata zaquumi dacaamul asiimi geed naareedka shajaratu zaquum waa geed jaxiimo ka dhex geed naareedka mm. ah, geedhan zaquumka geed naareedkaas geediisu waa cuntada dadka dambaabay ah, dadka dambaabay cuntadooda wey marka fiiri shajara aa ah, la rabay shajara hadii daruura kugu qabato ama lagugu imtixaano laakiin bacdu sabca waxay yidhahdeen shajarat shajarat bitaa iyuu kula joogsaday dhe bita alkaas ku tacalujina waqad waqafa waqafadaas waad ku waqad waqafa bacdu sabcati bita iyuu kula joogsadeen wa sumica waa la maqlay bacdum gobolkood yaquulu xaal uu leeyahay yaa ahla suurati lbaqarati baqara ala ah, raba mogta waa ta oo mufrad ku jirta markaasaa eh, iska dhawaaqeen aynadan yaa ahla suurati lbaqaraati baqara suuradda la yidhaahdo dadka ehelka u ahay oo yiqiinayo mid kaloo carabiga yaqaan aa ah, u jawaabay faqaala bacdum gobolkood waxay yidhaahdeen min bacdi man dad xaala uu ka mid yahay gobolkood samicahu maqlay midkaas dhawaaqay dad maqlay aan raba hadalkiisa inay dhaajiyaan wallahi maa axfadu minhaa ayat uu yidhi asna wallaahi allan ku dhaartee maa axfadu kama xifdisani minhaa suuraddaas ayat uu yidhi dariiqadaa noo wadayu ila waxaa la rabay baqaraha inuu yidhaha soo maaha asna ayat uu yidhi ila waxaa laga rabay aaya marka taasuna waa dariiq banaan taas waa kula fahma u yidhi haddaad marsiido anna waa dhaha wallaahi ma axfadu minhaa aayat uu yidhi aayah a laga raba wa qaala shaaciru wuxuu yidhi wallaahu ilaahay anjaaka waa ku badbaadiyey bikafey maslama gabadha maslama la yidhaha labadeeda calacalood alla kugu badbaadiy waa ogtahay min badi ma kaanat min badi ma wa bacdi ma wa bacdi mat labada dambe waa tawkiid labada dambe waa ee asalku waxa weeye min bacdi maa kaanat nufuusu lqowmi ragga nafafyaalkoodu markay ahaatay ka gadal maadu waa masderiya kaanada masderkeeda ku dhalaali marka maxay noqon min bacdi maa kaanat nufuusu lqowmi min bacdi kowni nufuusi lqowmi ragga nafafyaalkoodii markay ahaatay ka gadaal cinda alkhalsamati cunaha agtiisa halkaas cunaha waa hunguri caddaha afkiisa khalsamadu meesha hungurigiisoo laba maaha mid cadow waaweyn oo aaryadu marto iyo mid yar saa iskuu dhegano aad mooda xidid oo cuntada markaad marta ah hunguri mid ka cad ee hunguri caddaha ee waxa wey bocor kale ha bocorka lafta soo taagan halkan kuleh kaas afkiisa aa ah laydhaa qalsamada qalsamada halkaa ma garat wallaahu ilaahay anjaaka waa ku badbaadiyey yuri nin yahow bikafey maslama gabadha maslama la yidhaha labadeeda gacmood alla kugu badbaadiyey min bacdi maa kaanat nufuusu lqowmi min bacdi kowni nufuusi lqowmi ragga nafafyaalkoodii markay ahaatay ka gadaal cinda alkhalsamati cunaha agtiisa halkaas markay naftu soo gashay halkaas inta laslaayey laysdhameeyey halkaas ay naftu timid ee naftu ay dad ku takuuran tahay waa ogeedu yidhi waxaa kugu dhegtay maslama waa tiri ninkaygii waayo kan yahan waa taaban saasaa lagugu sii daayo mid mida mid u iska riixa midu leey hadda ka hor maraan inta isdagaalnay nafta laydinku niibay ood baaba'deen masladaa kugu dhegtule saasaadba ku badbaata adu kaad haddana shirka ka hadle le carabta wa inkaa maogtahay jaahiliga markay ahaayeen macnaha <laughs> markay jaahiliga ahaayeen waa qariib ah waxay ku hadlaayeen waa soomaalidan iyo kuwa ka yitay ahaa ilaahay diintan ku ugu gargaaray hmm. jaahiliga say isku dhammaynaayeen wa kaanat alxuratu oo gabadhii xortaad ku sigatay yuri an tudca in lagu magacaabo ama addoon in la yidhahdo ah. gabdhihii xortaa la addoonsan Hmm. wakaadad ay ku sigatay alxuratu gabadhii xorta aheed an tudca in lagu magacaabo amah amahdaas wey meesha laga rabay amah ala rabay soo maahan amat uu yiri fiiri amah ala rabay inuu yihahdo markaasuu yiri amat maxamsheedkana waa kaasa an tudca amat marka fiiri min bacdi mat laftirkeeda waxa weya wasinku ku ilaalina maslamat fiiri maslama maxaa la rabay marki lagu joogsan in la yihahdo maslama aa la ma dhihin maslamat u haddana maadi alifkeedii muxuu bedelay ta si uu juska hore u waafajiyo markaasuu yidhi mat aliftiyu ta u bedelayba aliftiyuba ta u bedelay amat uu yidhi meesha la rabay ama kulligood marka luqa banaanay tahay kutuse taas waa goorma waa haddii taada xarakaysan mufrad ku jirto hadday jamc iyo shibil shibljamc tahay wa in kaana lafdigii hadduu yahay jamcan mid la jamciye bilalifi wa taai falafsaxu sida fasaxnimada badan alwaqfu joogsi weeye bitaay lagula joogsano wa bacdun gabalkoodna yaqifu bilhaai ha uu kula joogsanaa wa sumica min kalaamin waxaa laga maqlay kayfa siday ahaadeen alikhwatu wiilashii walaalaha ahaa walakhawah iyo gabdhihii walaalaha ahaa akhawaat aa laga rabi ma dhihin akhawaah wey ha u bedel akhawaat aan af saxeexeen tanuna banaan aha wa qaaluu carabu waxay yidhaahdeen waa qabla alislaam ogow maaha bacd alislaam wa qaaluu waxay dhahdeen dafnu dafnu lbanaa gabdhaha in la nolol aasaa min almakrumaa waxyaalaha la isku sharfay min almakrumah wey min almakrumah saas ugu dhawaa makrumaad wey makrama makruma weeyaan mabala wowda waqad nabahtu waan baraarujiyey cala alwaqfi joogsi u ku yidhi calaa naxwi raxma bitaa in lagula joogsan karo wa calaa naxwi muslimaatna bilha i lagula joogsan karo aniga waa baraarujiyo biqawli qowlkaygaan ku baraarujiyo bacdu gadaal dambe soo dambe soo socota aan ka dhihi aan ku dhihi doono waaqaad yuuxukaasu in la dabagediyaa la arkaa fiihina madkuuraad ha soo socota awgeed halkan sida fasixnimada badan aan ku sheega matniga oo waxaan ku idhi alwaqfu fi lafsaxi calaa naxwi raxma bilhaai wa calaa naxwi bitaa hadda sidii fasixnimada badan halkan ku sheegay laakiin cagsigu inuu banaan yahayna warkeeda waa sheeg kuleey ah, oo meel damba soo socota waxaan ku idhi waqad yuckasu in la debagediyaa la arkaa fihina madkuuraad oo marku ah, markuu dhowr kelima sheegay sida fasixnimada badneed uu cagsigan xagga ku sheegay marka cagsigu waa soo socda cagsigan uu hadda sharxay wey waalwaqfu soo qadarhe waalwaqfu joogsi fil asaxi sida fasixnimada badan xaal u ahaaday calaa naxwi qaadin lagu joogsado rafcan waqta rafcina lagula joogsado wajaran waqta jarin kaa-inun bilxadfi ayuu ahaaday wanawi wanaxwi lqaadi walwaqfu joogsi alaa na fil afsaxi sida faseexnimada badan xaal u ahaaday calaa naxwi alqaadi alqaadi oo kale lagu joogsado fiihimaa fii xaalati rafci waljarina lagula joogsado kaa-inun bilihbaati ya-doo lasugu ahaaday halkan manquuskiiuu ka galay manquuska kala qaad xaalatu nasbo iyo inta kale xaalatu nasbada soo socota agga iska dhi ah, manquuskaiyo xaalatu rafciy xaalatujar jooga bis halkaan uga hadla manquuska xaalatu rafciya jar jooga labaa loo kala qaadaa munawan iyo waxa wey maqruunun bial in uu tanwiinsan yahay iyo inuu al ku jirto haddii uu muranwa yahay oo alu aysan ku jirin oo mujarad uu yahay waxaa lagula joogsadaa sida afsaxa ah waa in ya-da laga xadfo haadaa qaad wa marartu biqaad wa in haada la xadfo ee aakirka la sukuuniyo afsax sidaasa xaalatu rafca iyo xaalatljar wuxuu dhihi doonaa waxaa kaloo banaan cagsi oo la yidhaha marar haadaa qaadi ha banaanta taas daciif waa laga fiican yahy daciif yaana dhihin waa laga fiican yahay daciif maahan laakin waa banaanta laakin waa laga fiican yahay waa laga afsaxsan yahay daciif maahan waa laga afsaxsan yahay waa waa daciif maahan Hmm, waa laga afsaxsan yahay afsax ma waaya hadday ali ku jirto marka manquuska afsax waxaa ah ya-da in la sugo waxaa banaan ya-da in la xadfo waa waa banaanta iyaduna ah, maahan daciife iyadana waa laga fasixa badan yahay wa ah, oo alqaadi xaalaturafci iyo xaalatuljar markaad ku joogsanaydo haadaa alqadi marartu bilqadi sidaasa afsaxa waxaa banaan inaad goydo Ah, oo tiraad hada alqaad marartu bilqaad waa banaanta waa banaanta intaasu halkaan uga hadla waalwaqfu joogsi khilaaf saxifi sida fasixnimada badan xaal u ahday calaa naxwi qaadin lagu joogsado qaadin maxaa loola jeedaa manquus munawana aa loola jeedaa rafcan waqta rafcin wa jaran waqta jarin kaa-inu bilxadfiyu ahaaday in ya-da laga xadfo waalwaqfu joogsi khilaaf saxis calaa naxwi alqaadi alqaadi lagu joogsado maxaa loola jeeda alqaadi maqaadiya loola jeeda kaliya maya dhammaan manquus kastoo al ku jirtaa loola jeeda maqruunun biala loola jeeda fiihimaa fii xaalati rafci waljarina lagu joogsado kaa-inun bilihbaati ya-doo la sugu ahado ya in la sugo sharax idaa waqafta haddaad ku joogsado idaa wuqifa miyhe nusada yadii ah, waqafta kulli mi nood dhiga Hm, hm. idaa waqafta sidaanoo wada ku socoha idaa waqafta haddaad ku joogsato cala mansubi mid la kordhigay calalmanquusi dhe idaa waqafta haddaad ku joogsato calalmanquusi isim la naqsaniyey manquus waa la yaqaanaa isagna waa kuu fasiray wa huwa manquuskuna alsmu waa isimka aladi isimka aakiru aakirkiisa yaa-un ya-y ahaata iyadoo maksuurun lahoos dhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugnaaday kala qaad marka fandur fiiri idaa waqafta cala almanquusi haddaad ku joogsanaydo fandur fiiri fa ima an yakuuna munawanan inuu munawan ahaado owlaa iyo inuusan ahaanin labadaas u kala qaad fa in kaana munawana hadduu ahaado falasaxu sida fasaxnimada badan alwaqfu waa joogsi calayhi munawanka korkiisa lagu joogsado rafcan waqta rafcin wajaran waqta jarin bilxadfi lagula joogsado ya-doo la xadfo taqul waxaa leedahay hada qaad wamaratu biqaad wayajuusu waxaa bannaan an taqifa waqfuka joogsigaaga dheh calayhi korkiisa aad kula joogsato bilyaa-i ya inaad kula joogsataa bannaan haadaa qaadii wa marartu biqaadii waa bannaanye wabidalika alwaqfu cala alya-i in ya lagula joogsado wabidalika ihbaatulyaga dheh wabidalika ihbaatulya ya-daan u celi wabidalika ihbaatulya ya-da in la sugo waqafa bnu kaiirin ibnu kaiira kula joogsaday calaa haadin uu kula joogsaday iyo wawaalin iyo wawaaqin min qowlihi tacaala xaalo ay ka ahaadeen walikulli qowmin haadi ha uu yidhi walikulli qowmin haadi ha ya-duu sugay qoom kastaaba hanuuniyuu leeyay wamaa lahum wamaa sugnaanin min duunihi alla ka sokay xaal u ahaaday min waalin maamule amase gargaare uma sugnaan waali uu kula joogsaday wamaa lahum amaa sugnaanin min allahi min duunilah alla ka sokay xaalu ahaaday min waaqin ilaaliya cadaabka ka ilaaliya min waaqi uu kula joogsaday ya uu kula joogsaday wain kaana hadduu ahaado manquuskii hayra munawanin kuna la tanwiinin falafsaxu sida fasaxnimada badan alwaqfu joogsi way caleyh korkiisa lagu joogsado rafcan wakta rafcin wa jaran wakta jarin bilihbaati ka qowlin sida qowlkooda ay yidhaahdeen haada alqaadi kan waa qaadigii wa maratu bilqaadi ya-da sidaas afsaxa wayajuusu waxaa waa laga faseexo badan yahy lakin waxaa banaan alwaqfu joogsi alayhi alal calayhi calalmakruuni bial ki afsha lala xidhiir lagula joogsado bilxadfi goyn ya la gooyo ya la gooyo in lagula joogsadaa wa bidalika bixadfi lyaai ya oo la gooyo wa bidalika ay bixadfi lyaa ya xadafkeeda waqafa aljumhuuru mucdamkii quraada kula joogsadeen cala almutacaali almutacaali almutacaali almutacaali ah, almutacaal ay iska yidhahdeen almutacaal fiiri ah, waa gooyeen yadi almutacaal alaana ku jirta waa is manquusu al ku jirto marka waa gooyeen almutacaal ay iska yidhahdeen waa talaaqa ay iska yidhaahdeen waa gooyeen yadi fii qowli tacaala xalay ku sugan yihin wahuwa ilaah alkabiiru wa allah weyn almutacaal ee sareey fiiri almutacaal ay iska yidhaahdeen markay ku joogsaayeen liyundira inuu digo daraaddeed yowma talaac kulanka maalintiisa uu ka digo Ah, maalinta la kulmi doono dadka laisku keeni doono waa qiyaamihi yom talaq min asmaa lqiyaam aha atalaq wawaqafa ibnu kahiir wuxuu kula joogsaday bilyaai cala lwajhi afsax wejkii fasaxada badnaa isagoo kula joogsaday wejkii fasaxada badnaa wahuwa ah, alkabiiru lmutacaali ah, liyundira yowma talaaqi saas ula joogsaday waqadiicu kaasu in la dabagediyaa la arkaa fiihina madkuuraadii oo dhan madkuuraadii oo dhan madkuuraadii waa maxe mufradkii oo taada u dambayday shajara in la cagsiyo oo ha in loo bedelaa fexneed soo maahan cagsi ta jamanu saalimkii in la cagsiya la arka xaasag afsax ta in lagula joogsado in ha lagula joogsado haye manquuskii oo munawanka ahaa maxaa afsax aheed in la gooyo ha haddee in la cagsiyo waxa weya ya la sugo manquuskii maqruurun bialahaa maxaa afsax ahaa ya in la sugo in la cagsiyo oo ya-dii la gooyo waqad yuckasu in la cagsiyaa la arkaa fiihina madkuuraadaas adamiiru damiirku raajixun wuxuu laabanaa ilaa qalbi taain taa ilaa qalbi taai raxmatin raxmatin ta'deeda loogadinteeda ha aan loo gadaayo in la cagsiyo oo aan ha loo gadina ta loo gadiyo aha iyo wa ifbaai taai muslimaatin muslimaatin ta'deeda sugidii la sugaayey in la gadiyo oo aan loo gadin ta la sugine ha loo bedelo iyo waxadfi waxadfi yaai qaadin qaadin ya-deeda xadfidii la xadfaaye waa sida oo aan la xadfine ya la sugo iyo wa ihbaatiya ilqaadi alqaadi ya-deeda sugidii la sugaayey oo afsaxeed in ya-dii layska gooyo waqad yuuqafu ey waqad yuuqafu in lagu la arkaa calaa raxma raxma in lagula joogsado bitaa'i wa calaa muslimaatina bilha in lagula joogsado wa calaa qaadiina bilya in lagula joogsado wa calaa qaadiina bilxadfi in lagula joogsado intaas way macnuhu walaysa fi nasbi qaadin iyo walqaadi ma ahanin ila alyaa ya ma ahanin hmm walaysa fii nasbi qaadin qaadi nasbadeeda iyo wlqaadi alqaadi nasbihiisa ilalyamaan wax kale ma ahaan tan waa maxay waa manquus mansuubka ah, manquusku hadduu mansuub yahay ya-da in la suga laazim ha ahaado munawan ha ahaado maqruurun bial kala qaad male kala qaad male manquusku mar haddii uu mansuub iyo xalatu nasba joogo ya-da in la suga laazim ah. sida waxa weeyaan jumhuur lcarab ay iyagu maraan maqruunka markuu yahay waa in alif loo bedelo qaadiyan soo maahan qaadiya waa in la yidhaahdo ah, waxaa khilaafa sida reer rabi oo ayagu waxa weya sidii marfuuc iyo majruur oo kale ugu joogsanaya marka waa kala siman yihin yaada in la sugaa laakiin qaadi ay iska leeyihin ra'aytu qaadi ay iska leeyihin intii kale jumhuur carga maxay leeyihin ra'aytu qaadiya ay leeyihin ah, laakiin ayagu waxay leeyihiin ra'aytu qaadi ah, waa sugayaan ya-da ra'aytu qaadi ay leeyihin reer rabiicayntaas khilaftan waxayna ku khilaafsayen dhammaan mansuubka lagu joogsado ra'aytu zayd ay leey markay zayd ku joogsayen fiil ah, u bedeli maayeen ayagu alif meesha jumhuurul carab oo dhan ay leeyihiin zaydaa ay leeyihin intaas uga duway walaysa kuma sugnaan fii nasbi qaadin iyo war qaadi ilyada horta waa in la sugo war kale male ama rabiica ah ama qalo kale aha yada sug laakiin sida loo sugaayo laisku khilaafsan ah, jumhuurulcarab waxa weya ayagu alif ay u bedelayaan midka murawanka aliftiis midka murawanka ya waxa weya alia ila ka dambayda soo man alifkiisa wey alifkiisa alifkaasay waxa weya midka munawanka tanwiintiisa alif bedelayan munawanka tanwiintiisay alif bedelayan ra'aytu qaadiyan soo ra'aytu qaadiya tanwiintiiya alif ubedelayan waa jumhuur lcarab reer rabiicana maya sidee u bedeli maayaan ee sunbay sugaayaan ya suwidaasay ka midaysayn marka waaye markaasu wuxuu wa kaana hadduu ahaado almanquusu manquuskii mansuuban ku la kordhigay idaa kaana almanquusu ahaa idaa kaana almanquusu manquuskii hadduu ahaado mansuuban ku la kordhigay wajaba waxaa waajiba fi lwaqfi joogsiga dhexdiisa ihbaatu ya yadiisa in la sugo waajib wey yadiisa in la sugaa waajiba fa in kaana hadduu ahaado munawanan munawan ubdila waa la bedela min tanwiini tanwiintiisa alifun alifa laga bedela Ah, fain kaana hadduu ahda manquuskii munawanan ubdila waxaa laga soo bedel qaadana min tanwiinin tanwiintiisa alifun alifaa laga soo bedel qaadana wadalika mithaalkii ka qowliga ilahi qowlkiisaoo kale tacala ilah waa sarreeya ilah uu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyow inanaa anagu samicna waa maqalnay munaadiya ayl munaadiya ah, tanwiinta alif loo bedela saas waa sidaa jumhuurulcarab ay maraan laakin ayaga waxa weeye reer rabiica maya alif u bedeli maayeen yada kaliya sugaan munaadiy ay iskalihi wain kaana haduu ahaada ma wain kaana hadduu ahaado manquuskii mansuubka ahaa waa isimka in loo celiyo manquus mansuubka labadaasaa loo celina wain kaana hadduu ahaado almanquus lmansuub gayra munawanin midaan munawanahayn hadduu yahay waqafa hmm, haddii uu yahay wuqifa waa lagu joogsaadhe wuqifa majhuul ka dhig calalyaa ya lagula joogsana wuqifa calalyaa ya lagula joogsana wadalika mihaalkiina ka qowliga ilahi qowlkiisao kale tacala ilah waa sareey ilah u yidhi kallaa idaa balaqat itaraaqii ataraaqii aha kallaa ka jooga idaa balaqad markay gaarto ruuxdii atalaaqii ya-daasaa lagula joogsanaa waana la sukuunina wa yuuqafu waa lagu joogsanaa calaa idan idan melay joogtaba idantaas ha ahaato naasibadii ha ahaato fujaa'iyadii ha ahaato daraf midday rabtaa idan oo dhan ha kala qaadi wa yuuqafu waa lagula joogsaa calaa idan iyo wanawi lanasfacan lanasfacanna waa tawkiidki nuuntii eh, oo tawkiidkaha ah. nuunu tawkiid oo mukhafafa wey nuunu tawkiid khafiifa wey iyo wara'aytu zaydan kanuna waa isimka saxulaakirka xaalatu nasbe joogay ah, isimkii saxulaakirka ahaa oo xaalatu nisbe joogay oo munsarifkana ah wey ah, waa isim oo waxa weeyaan saxiixul aakir ah oo ah waxa weyan xaalatu nasbena jooga munsarifna munsarifna ah wey zaydan intaasaa laga rabaa bil alifiya lagula joogsana alifa tanwiintaasa alif loo bedela marka waa saddex waa idan ha ahaato naasibadii ha ahaato waxa weeyaan fuja-iyadii ha ahaato shardiyo mid bay rabta ahaato lanasfacana waanu nuunu tawkiida oo khafiifa zaydana waa mansuub oo munsarif ah oo saoo saxiixulaakhirna ah saddexdaas isku darsaday saddexdoodaas ayaga waxaa loo bedelayaa alif ayaa loo bedelaya oo lagula joogsanaya wa yuqaf waa lagula joogsanaa calaa idan iyo wanaxwi nasfacan iyo wa ra'aytu zaydan bilalifi yejibu waxaa waajiba fi lwaqfi joogsiga dhexdiisa qalbu nuuni nuunta in la gediyo nuunta asaakinata ee reeban alifan loo gediyo fi alaai masaa'ila saddex masalo saddex masalo waa in nuunta reeban loo gediyo alif ixdaahaa alaaadii midkeed idan wey idan wey haadaa kan huwa saxiix midka saxiixa wa jasama wuxuu jasmiyey ibnu cusfuur fii sharxi ljumal kitaabka jumalka sharxiisa bnahu shaniye yuuqaf waa lagu joogsanaa calayhaa idan binuun yaa lagula joogsanaa nuunaa lagula joogsanaa wa banaa wuxuu ku dhisay calaa daalika jasmahaas arrinkaas wuu jasmiyey wa banaa wuxuu ku dhisay calaa daalika jasmintaas annahaa idhanta tugtabu binuuni nuun in loo qoro oo marka hore idan nuunaaba loo qorahu qaba asagu nuun in loo qoraayo saasuu ku dhisay walaysa arrinkuna maahan kamaa dakara sida uu sheegay nuunna looma qoro loguma loogumana joogsado mana lagula joogsado walaa yakhtalifu lquraau qaariyaalku iskuma khilaafaan filwaqfi joogsi calaa naxwi walan tuflixuu liibaani maydaan idan hadday arrintu sidaas tahay abadan weligiin anahu waqfigaasu bilif inuu yahay ma isku khilaafaan alif in lagula joogsado quraadu taasuna luqada saxiixa inay tahay kaliya ay kutusaydaa athaniyatu mas'alada labayda oo loo bedelo nuunta saakinada oo loo bedelo nunta saakinada alif nuunu tawkiid waa nuunu tawkiid nuunu tawkiidda alkhafiifa ee fudud nunta alwaaqicatu dhacda bada bacda alfatx wadalika mihaalkiina ka qowlihi tacaala lanasfa can ilah uu yidhi weeye walaa yakuunan waqafa aljamiicu dhammaan way ku joogsadeen calayhimaa labadaas aayadood korkooda bil alifiyay kula joogsadeen qaala shaaciru shaacirna wuxuu yidhi waiyaalka walmaytaati wa iyaaka walmaytaati adiga iyo kuwa dhintan idin kala digaa laa taqrabanahaa war kuwa dhintay ha u dhowaan rabbigaaga iska tuur walaa tacbudi shaydaana shaydaanka caabudin mayd waxaa tuga wax shaydaan caabudaye wallaha allah facbud caabud wallaha facbudaa waa kaasa facbudaa facbudan oa nuuru tawkiida oo khafiifahay dheer facbudan waa kaas maalushaahid waiyaaka walmaytaati adiga waa inin kala diga kuwa dhintay laa taqrabanahaa ha u dhowaanin walaa tacbudi shayaana shayaan ha caabudin wallaaha allah keligiis fada siyaadaha ucbudan caabud ucbudaa uu yidhi waxaa la tuwafigi alifu u bedelay soma jeed nuuntii aslu wuxuu ahaa ucbudan u ahaa markaasuu ucbudaa aliftaasa lagula joogsaa athaalithatu mada masalada saddexaydaa tanwiinul ismi waa isimkii tanwiintiisa isimkii almansuubi mansuubka ahaa isimkii mansuubka marka munsarif uma baahna maxaa yaele tanwiinaaba lagu yidhi haddii tanwiin lagu yidhi inuu sarfiyeso kuma cadda oo kugu cadda laakin waa saxiix waa saxiix isma ismka laga hadla ilaa manquus horaa looga soo hadlay manquus horaa looga solo saxiixnimadaad u baahanta laakiin inuu musarfiya uma bahnaysa ilaa waa munaware waa laguu sheegayba athaalithatu masalada saddexayd ah tanwiin lismi isimkii tanwiintiisa waa isimka almansuubi la kordhigay wadalika mithaalki naxwu ra-aytu zaydan oo kale weeye haadaa kan waqafa waxay kula joogsadeen caleyh korkiisa alcarabu carab bil alif alif ilaa rabiica ma ahan fainahum rabiica waqafuu way ku joogsadeen calaa naxwi ra'aytu zayda waxay kula joogsadeen bilxadfi ra'aytu zayd ayagoo goyna alifta ra'aytu zayd ay leeyihin qaala shaaciru wuxuu yidhi alaa baraaruga xabba waxaa wanaagsanaaday daa kan ayaa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi ammaanta waxa lagu gaari yeelaa gunmun waa gabadha qunmo la yidhaahdo iyo wa xusnu xadiiiha hadalkeedii wanaagsana kaas way waxaan anugu leey waa wanaagsan laqad tarakad qalbii qalbigaygii waxay ka dhigtay haa'iman mid iska wareersan bihaa bisababi iyada sababteed la wareersan danif oo mawt ku dhawaado hadda qarkaba u saaranba ala baraaruga xaba waxaa wanaagsanaaday daakan kanaa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi waxaa ammaanta lagu gaariyeeloo ammaan lagu koobaa gunnun waa gabadha qunmo la yidhaah wa xusnu xadiiiha iyo hadalkeeda wanaagiisa hadal wanaag laqad tarakad waxay ka dhigtay bimacnaa sayarad laqad tarakad waxay ka dhigtay gabadha qunme la yidhaha qalbi aniga qalbigaygii haa'iman iska wareersan meel u socdaba aan garanay bihaa bisababiha yuu la wareersan yahay da sababkeedu la wareersan yahay danif oo mawt ku dhawaaday fiiri danifaa la rabay danifan ila weeye danifan uu ahaa danif ay yidhahdeen saasay ugu joogsadaan ayagu danif ay yidhahdaan kamaa yugtabna sida loo qoraayo kamaa yubtabna sida loo qoray waa matn intaas keliya kamaa yubtabna ilaa halkay la xiriirtay waxay la xiriirtaa fiiri wa yuuqafu waxaa lagu joogsanaa calaa idan wa naxwi lamasfacan wa ra'aytu zaydan bilalifi kamaa yugtabna saddexdaba alifa loo qoraa soo maha saasuu iskugu xidhay sharxan dheera soo soo kala dhex gala ha kamaa yugtabna keliya lala fahmi waay ee warku waa toosan ya fiiri wa yuuqaf waa lagu joogsanaa calaa idan so alif looma qoro wanasfacana so alif looma qoro zaydan so alif looma qoro kamaa yugtabna sida loo qoraayo alif loogu qoro alif loogu joogsaa warkaas saas wey sharax lamaa dakartu markaan sheegay alwaqfa joogsi calaa haadihi halaathati saddexdan korkooda lagu joogsado dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmiha suuraynteeda qaabkeeda filkhadi qoraalka dhexdiisa loo suuraynaa istidraadan adeed raacsiin gadaalan ka raacsiyeyo gadaalan ka raacsiy hadda qoraal kama hadlayn aniga ee waqfigan ka leh laakin istitraaq waa dikru shayin fi kayri maxalihi limunaasaba aha dikru shayin fii kayri maxalihi limunaasaba waa shayga meeshiisi meel ah in lagu sheego munaasaba darteed munaasaba darteed marka istitraaqku waa noocaas lamaa dakartu markaan sheegay alwaqfa joogsi calaa haadihi halaaati lagu joogsado dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmihaa suuraynteeda qaabkeeda qaabka loo suureeyo filkhadi qoraalka dhexdiisa loogu suureeyo istitraadan qadaad raacsiin gadaalan ka raacsiin fadakartu waxaan sheegay ana nuuna nuunta fil masaa'ili masaa'ilka dhexdiisa xaalu ku sugnaaday masaa'ilkii athalaati ee saddexda aheed ana nuuna nuunta fil masaa'ili xaalay ku sugnaatay masaa'ilkii athalaati ee saddexda aheed hmm. athalaati maanta ma waxaa waajiba masaa'ilaa la tirahe ogow hee ma waxaa waajiba athalaati intaada laga daayo oo sidaas ay u qoran tahay mase in lagu daro in laga daayaa waajiba haye mm-hmm. yaa khilaafsan ma sidaas uu sheegaa sawaabkiiya haya haye macnahaas labaduba banaan waa hurday maya cafan waa jiraned maadan hurdin waa xanuunsaneed haddan fahmi ha ha <laughs> xanuunsaneed macnaha maalinku xanuunsanaa wey maanta la shara saasaan ula jeedaa maantu xanuunsanaa wey maanta la shara marka casharkaasu dhexdu kaaga maqin waa inaad dib ugu laabato raadida ya <laughs> soo dhegeysat maya haddaad sharaxday hadda waa ku jira wixii sharxi maaa <laughs> maqan maadan dhegeysat haddaad dhegeysatay sharxu ku dhex jira meesha masaladaas dib inaad ugu laabato waa labaduba ku banaan halkan midna waajiba noqon karto hmm fadakartu waxaan sheegay ana nuuna nuunta fi lmasaa'ili masooyinka dhexdiisa xaalay ahaatay ahalaa oo saddexda ahaa tusawaru waa la suuraynaa alifan alifaa loo suuraynaa calaa xasabi lwaqfi joogsiga qadarkiisa xaalay ahaatay wa can lkuufiyiina warwiy waxaa laga wariyay aha can ilkuufiyiina ana nuuna tawkiidi tawkiidka nuuntiisa tusawaru waa la suuraynaa nuunan nuuna loo suuraynaa an r waxaa laga wariyey yaxya ibnu ziyaad ana idan idan waa la kala qaada leey isagu fiiri ana idan idan in kaanad hadday tahay naasibatan ti ficil mudaracna isma jirtay kutibad bilalifiya loo qorax oo sidaanan jumhuurtan u salima wa ilaa in lam takun naasiba haddaysan naasibo ahayn kutibad binuuni yaa loo qoraa huleey ah, farqan liajli farqin kala qaadi daraaddeed baynahaa bayna naasibati iyo idanti ashariyati shardiga loo nisbay iyo walfujaa-iya ha kala duwa wiil xataa wax loo qora waqad talakasa waxaa soo khulaasoobay marka ana fi kitaabati idan idan kitaabadeeda alaaatu madahib saddex madhab inay ku sugan tahay bilalifi mutlaqan waa qowlkii hore ko binuuni mutlaqan nuun in loo qoro labo wa bitafsiili in la kala qaado naasiba iyo qeydka saddexdaasaa jirta marka oo la isugu khilaafsan yahy saddexdaas ayaa la isugu khilaafsan yahy wallahu subxaana sala allah wasalam wbaarik calaa nabiyina muxamed